الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii tobnaad ee ka mida min kitaabi الsuنة أو شharxu اعtiqاadi أhli الsuنة والجamاعة كama rawaahu xرب بن ismاعيil أbu محamed الxanظل الكirmani waxaa inoo dambaysay caqiidadii salafu saalix ku saabsanayd fii kalaam illaahi subxaanahu wa tacaala kalaamka ilaahay oo qur'aanka uu sheekhu soo qaaday oo ku alqur'aanu kalaam ullah hayru makhluuq masaladaasaa inoo dambaysay iyo go'aankay salafku ka qaateen dawaa'iftii ahlulbidaca ee khilaaftay caqiidadii asalaf الsaalix saddex qaybood buu u soo qaybiyey sheekhu qolyo qur-aanku waa makhluuq yidhi oo uu soo caddeeyey iyo niman joogsaday oo ka istaagay qadiyaddaas oo ku gaabsaday alqur'aanu kalaam ullah oo nimankii waaqifiyada loo yaqaanay ah. iyo niman saddexaad oo soo yidhi lafdii bilqur'aani makhluuq oo nimankaasna lafdiya loo yaqaanaa iyaguna allafdiya ayaa la yidhaahdaa marka mid walba xukumkiisina uu ka soo hadlay masalatu lafdina inay saddex idlaaq ku timaado waynu soo sheegnay mar malfuudka looga jeedo iyo mar masderka oo talafudka looga jeedo iyo mar saddexaadoo labadoo wada socdo lagu idlaaqahayo marka jahmiyadii fii hadi اlmasأala waxay noqdeen saddex qaybood daa'ifo tiri qur-aanku waa makhluuq oo asxaabu اlxadiiث aysan isku khilaafin nimanka inaysan muslimiin ahayn nimanka ayuu qur-aanku waa makhluuq yidhi ahlu اlxadiiث lam yakhtalifuu fii takfiiri haؤulaa qolyaha iyagu waaqifiyaday joogsaday ee yidhi qur-aanku waa kalaam ilaahay dhaafi mayno nimanka ayagaana waaqifiya loo yaqaanaa waaqifiyo ayaa loo yaqaanaa laba qaybood way marka waaqifiyadu markaad kutub salaf ku noqotaan qolyo caamo ah oo hawsha laysku hayaba aan fahansanay oo ku gaabsaday un alqur'aanu kalaamullah waa hayru makhluuq iyo waa makhluuq midna odhan mahayaan mana yaqaanaan haddee wadaaddihii uun ab joogeen iyo aqoontoodii koobnayd waxay u dhaafin weyday alqur'aanu kalaam ullah nimanka caamadee noocaasa iyo haweenka iyo baqaaliinta say bacdu salaf ka cabireen albaqaaliin wasibyaan wاnisa qolyaha xamaashe ee khudaarta iyo basasha iyo yaanyada iibiya waxay la socdaanna uusan jirin kuwa noocaasa la takfiirin mahayo lama takfiirinayo laakiin waa loo sheegay waxaa la odhanhayaa culummadu waxay leedahay alqur'aanu kalaam ullaahi hayru makhluuq markii loo caddeeyey kadib hadduu joogsado ama barbariiqdo ama uu jahjahdo markaas hoosta laga xariiqahaya daa'ifadaasi marka waa gooni laakiin nimanka garanaya mas'alada ee alqur'aanu kalaamullaahi istaagan iyadoo bidcadii khalqulqur'aan ay taagan tahay hawshana la socda saana ku istaaga ninkaasi shaaki u yaqaanaan salafku badankoodna way tagfiiriyaan qayb tabdiic bes ku gaabsadayna waad arkaysaa tabdiic qolyaha ku gaabsaday waxaan lagu xambaarayaa bidcadaasa bidcatu kufrin ah ila bidcadu marna fiskun bay noqotaa marna bidcatu kufrin bay noqotaa si loo jamciyo labada mawqif ee salafka ka sugan labaduba waynu soo khulaasayna ila tahay alwaaqifiya warkeeda alwaaqifiya warkeeda waa sida maxaa ku yimid allafdiya allafdiya waqfiga horta cidda u horraysay bilowday taariikhaan lama hayo laakiin waqfigu wuxuu bilowday tawaqufku wuxuu bilowday markii salafku seefti saarayd ilaahay ka qaaday ee waahiq dhintay muctasim abu isxaaqna ilaahay oofsaday ma'muunna halaagsamay oo mutawakil xilka uu qabtay wa kay ahlu sunnuhu neefsadeen oo ninkaa sunnada u istaagay oo garab istaagay oo wadaadii maxdintaabuu garab istaagay nin walbo hawshan wadana waxaa la soo qabtay way kala firdhadeen marka intoodii magaalooyin ku soo hadhay ee ahlu salafku farta ku fiiqeena waaku ha la qabtay yidhahdeen baa waxay dheen maya alqur'aanu bay istaageen waxay u gembinhayaan waa makhluuq bay u gembinhayaan waa hayru makhluuq bay u gembinayaan nimanka mutasatiriintaa ee la ogaaday inay tajahum qarsanayaan iyo bidcadii sulطaanka iyo awoodda ahlu sunnana xoogow ka indhalaabaya saladsay kuu qabataa loo tukadaa yidhi markay hawshu kacdo iyo muxadisiin jabaan kadib aad la soo baxdaan gaalnimadii nimankan kaarkaa qarsanayey ee selafku dareema hore ka tagfiriyeen oo waxay dhaheen ninkii tawaqufa ee istaaga waxaa weeye waa kaafir waxaa lagu xambaarahayaa man tawaqafa xaggana asagoo garan wahuwa yaclamu masأalaة اlkalaam waxaa laysku haya fahansan ama bidcadiiba qarsanaya taqiyatan taqiyatan ninkii u tawaqufay ninkaas way ninkay shaakiga u yaqaanaan ay takfiiriyaan amaa ninka u tawaqufay jahlan sida baqaalintii iyo xamaalintii iyo howlihii aan soo sheegnay kuwa ayagu waa tabyiin baa lala imanaya bacdaha baa xukunku uu imanaya waad garateen bay la tahay marka xilligaa inay bilaabatay baa bidcatu tawaquf la yaqaana aw ilwaqiya aw ilwaaqifiya waxaa tidhahdaba laakiin fardi ahaan ruuxii bilaabay ma caddo ama bidcatu lafdiya waxaa bilaabay xusein alkarabisi xusein bn cali alkarabisi wadaadkaasaa bilaabay nin muxadii ahoo faqiihahoo mutakalimoo aqoon badan buu ahaa weliba axmed waagi hore ay saaxiibbo ahaayeen asxaabuulxadiisna isku fiicnaayeen waagi horena nimankaa radin jiray kadib buu hawshan la yimid axmed waagi dambe wuxuu hi ninkaa la iska ilaaliyo laga fogaado uu ka digay bal bacdu asxaabi axmed baa waagi dambe takfiiriyey bilafdi ku takiriyey way takfiiriyeen bal axmed markii loo sheegayna wuu soo dhoweeyey asagoo kama hadlin asxaabtiisi rag ka midoo saaxiibbaha in culamo waaweyn is yaqaaneen markii loo sheegay inay karaabiisa takfiirinayaan muusan hawshaasi dhibsanin axmed dhibna ooma arag almuhim wadaadkaasaa lafdiya bilaabay amaa khalqu qur'aan haddee jahm bn safwan baa bilaabay aabbihii oo de wadaadkii bidcadan iyo baladan ba keenay jacd ibn dirham cabdullahi bn qasri khaalid bn abdullahi alqasri uu ku carafaystay eed garanaysaan ninkaasaa baasha soo bilaabay isaguna yuhuudba kasoo xigtay iyo kristanba waa la sheegaa wadaadana majuusba kasoo xigtay yidhahdaan suuduunama noqday adugu waa saddexdaa qaba jahmiyu jahmiyadii alqaa'ila bikhalqi اlqur'aan ee alwaaqifiya iyo allafdiya lafyadada ayada marka tafsiil baa ku jira waa inaga soo maray ninkii yidhaaha lafdi bilqur'aani makhluuq hadduu u jeedo malfuudka iyo maqruu'a iyo almatlubu oo kalaamka ilaahay ah biyo loo kaban mahayo in la gaalaysiiyo cinda salaf saalix hadduu labadoo wada socdo u jeedo talafudkii iyo malfuudkiina isna waa sidoo kale hadduu laakiin u jeedo masderka oo talafudka ah marka ayada ah waxaan waxaan odhan lama takfiirinayo ee waa la tabdiicin cinda jamaacati min asalaf oo axmed ka yahay isxaaq nu rahuya yahay waana sida asxaabu xadiid u badan yihiin wey tabdiiciisi maxaa yeele weedh wuxuu la yimid ah muxuu ahaayey dhimbil dambasku qarsoor ah laf baa ku jirta ah. labsi kelima multabisa ah oo ixtimaasha bidco kufri ah iyo bidco aan kufri ahayn ixtimaasha ummadduna ay ku simbiraxan karto xaggana aan looga horraynin buu la yimid maadaama markay aana u tahay in lagu halaagsamo in laga kansalaa la rabay asna waa diiday way ku tabdiiciyaan ayadoon shiki aysan salaf ka qaban qur-aanku inuu yahay kalaam اlbaari wالsawtu sawt اlqaari wاlqur'aanu jamiicuhu xuruufu wa macaanihi waa maxay waa kalaam اllah qur-aanku xuruuftiisa iyo macaanidiisu dhammaan waa kalaamka ilaahay laakiin markaan akrinhayo kalaamkan aan akrinayo waa kalaam اlbaari subxaanaه wa taعaalى wالsawtu dhawaqana sawt اlqaari wadaadka hadda dukan tujinaya imaamka ahaa wuxuu akrinaya muxuu ahaa kalaamka ilaahay buu ahaa carabkii iyo bishibay isku dhacaya danankii inagu soo baxaayee sawd ahaan ayaa iska lahaa wadaadkaa iska leh sheekh cabdinuur marka alkalaamu wa kalaam اllah wالsawtu sawt اlqaari qur-aankuna kalaamka ilaahay weeye jamiicuhu bixuruufihi wa macaanihi marka ra'yigaasi marka ah in tafsiilkaa la geliyo waa muran kama qabaan wadaadii laakiin ayagoo ujeeda macnihii ah lafdii biاlqur'aan iyo alfaaduna bilqur'aan ujeeda talafudka ujeeda iطlaaqay waxaa ka mid ah abu cabdillahi الbukhaari aad baana loogu eedeeyey waxaa kamida alimaam ibnu qutayma maxamed muslim ibnu qutayba waxaa ka mid oo eh, u aad u difaacay waktina ku baxshay ilaa waagi dambe u eeday abu cabdillah maxamed nasr almarwasi saaxiibu tacliimi qadr الsalaa waa de aimatu salaf ragga waaweynee micigirta ah libax meel fadhiyo ah wakti ku bixiyey in ciraaqiyiin iyo xijaaziyiin iyo nin walbo bukhaari soo fiirsho dhulka la simo ila isku gobol bay ka soo jeedaan aadna waa u jeclaa aqoon ahaanna haddii fiqi iyo hawlaha la yidhahdo isagaa bukhaari ka aqoon badan maxamed nasr marwasi nin la aqoona aimat lislaam waa ku yaryahay marka xagga fiqiyaadka loo dhaqaaqo ayib laakiin mas'aladaas bukhaari kitaabkiisa khalq qur'aanna uu ku sheegay tilmaan yarna wuxuu kaga jabaqsiiyey saxiixulbukhaariga laftirkiisa saxiixiisa marka wuxuu yidhaahdaa afcaashii iyo waxaan takalumka anagu waa makhluuqa laakiin waxaan la akhrinhayo ee lagu dhawaaqahayo waa kalaamka ilahi hayru makhluuq tafsiilkaasi bukhaari baa la yimid a'imaa ku raacay laakiin aad baa loogu eedeeyey a'immadaana ka gar lahayd waxaan oga gar lahaayeen weedhaani waa weedh lagu simbirxan karo bidaarisriiq bay kugu gashaa haddayna bidcadu cusbayadoo lagu baaba'ay oo muslimiin ku baaba'een rag loo laayey oo jahmiye adduunka rogtay waxay marka qiil ka dhigan karaan xaggana ku gaban karaan oo gabaad ka dhigan karaan ummaddan ay ku aafayn doonaan in wadaadku u dhaqaaqa lama ogolo min baabi sadi daraa'ic oo qaacida asal ah ayay selafku badankood u diideen bukhaari iyo raggaasna waxay ka yaabeen haddaan tafsiilkaa la keenin in caamada qaarkood ay u qaataanba xataa codka wadaadkaa hayru makhluuq ah xataa codka wadaadka akrinhaya ee daldalmaaya hadalkiisaha hayru makhluuq inay dhahaan bay iyagu ka yaabeen marka tafsiilku nin dhan buu ka fiiriyey nina dhan buu ka diido ka hor istaagay waxaana aslam ahayd in la hor istaagoo la diido laakiin hawl hadda bukhaari lagu tagfiirin ma aha ama lagu jarxin masale ijtihaad ku timid weeye waxaana la ogyahay usuushiisa uga maqhraati kacaysa inuu yahay saliim min albidca maxaa yeele markay masaladu multabisata ixtimaalada ay yimaadaan waxaa loo laabtaa wadaadka usuushiisa usuushiisu waxay ka maqhraati kacaysaa qaabkii loo fasiri lahaabay kutusaysaa ereygiisa ama waxay kaaga maqraati ujeeda inaad fahanto marka usul bukhaari iyo usul abi cabdilaahi almarwasiy ibnu qutaymiya kulli waa ducaad waa min aimati sunna ijtihaadkaasna waa loogu cudurdaaraya labadaa marka intaa yarta aynu kaga tagno insha allahu tacala waxba yaan wakti badan idkusii kusii bixinin ayib waxaa marka munaasaba u baahan in la fahmo maxay selafku u kala qaadeen ninka hawsha fahmahaya iyo xamaaliintii iyo baqaaliintii iyo ee nimanka u kala qaadeen waxay u kala qaadeen bidcadan khalqulqur'aan bidco qur-aanku ka hadlay ma aha oo tansiisiye miday sunnadu nas ahaan u cabirtayna ma aha mid saxaaba ka hadleen oo xilligoodii dhacdayna ma ahayn waa hawl cusub waa naasilo iyo xaadiso cusub oo u baahatay a'immadii wakhtigaa noolayd inay ummadda badbaadiyaan kuna ijtihaadaan adiladana istimbaadaan kadibna hawshu sida saxda ummadda u caddeeyaan xumaantana ay ka digaan maadaama mas'aladu masale multabisa ay tahay dadka fahmayana ay iska yar yihiin yay u kala qaadeen minman yafham alqadiya iyo man laa yafhamhu iyo ninkaan fahmaynin amarka meesha ka jari xaaladdu socotaba waana sida laga raba nin walba inuu yeelo masaladu hadday mansuusa fi kitaab illahi tahay oo fii sunati muxamed fii ijmaci salaf الsaalix fii aqwaali الsaxaaba mashhuuro tahay tafsiilkaa iman maayo tafsiilkaa ma imanayo laakiin markay tahay naazilo ijtihaad u baahan kadibna daliilkeedii iyo nusuusteedii dib lagaga baraarugahayo caamaduna aysan ku hanuuni karin haddaan culama ush u qabanin bal culummada qaarkood ay hamagsanhayaan ee ku dhexdhacahayaan maslada in tafsiil la geliyo ayaa selafka ka mid a mxuu ahaay jamaca min aselaf aaraadooda ka mid amaad ku ah, ah, arkaysa aqwaashooda ninka le abu abu xaatim araazi iyo abu zurcat araazi baa la weydiiyey qadiyadda waxay yidhahen man zacama ana alqur'aana makhluuq fahuwa kaafiru biاllahi اlcadiim kufran yunilu an اmill kufran yunqilu min almilla waman shakka fii kufrihi miman yafhamu fahuwa kaafir bay yidhaahdeen qur-aanku waa makhluuq ninkii yidhahda waa gaal ninkaa inuu gaal yahay ninkii ka shakiya hawshana fahmi karana adna waa gaal bay yidhahdeen ayib waxay ku dareen waman waqafa fi اlqur'aani jaahilan cullima wabudica walam yukafar waa la bari bidcana kaar looga dhigi laakiin la gaalaysiin maayo dheh xataa jaahilka la tabdicin bay kuleeyihin labada imaam la soco waa jaahil yubadac waman waqafa fi اlqur'aani jaahilan cullima wa budica kadibna walam yukafar ayib <clears throat> marka axmed baa saddexda qaybood aan soo sheegna la weydiiyey waaqifiyadii lafdiyadii alqaa'ila bkhalqi اqur'an wuxuu yihi fakulu haؤulaaءi jahmiya kufaaru yustataabuun fain taabuu wailaa qutiluu dabaqaat اlxanaabila mujalad koobaad afar boqo saddex boqol afartan iyo saddex alwaaqifiya ka waran baa le nimanka ayagu joogsaday walaa tashuka fii kufrihi buui walaa tashuka fii kufri inuu gaal yaha ka shakiyin ha ka joogsanin midka asaga marka aahaarta selafka ka soo arortay way badan tahay waaqifka ay hadda selafku takfirinhayaanna waa kaan kuu soo sheegay marka tafsiilkaasi waxaa keenay masalada masle khafiya ah haamida ah daliilkay u cuskadeen asalaf saalix takfiirkuna waa maxay alqur'aanu min cilmi اllah qur'aanku waa cilmiga ilaahay buu ka tirsan yahay laakin اllahu yashhadu bima anzla ilayk anzalahu bicilmih wlan itabacta aawaءahum min bacdi ma jaءaka min alcilm bacd اladii jaءaka min alcilm idan walaqad ji'naahum bkitaabin fasalnaahu calىa cilm idan qur'aanku waa min cilmi اllah haddaad tiraahdo cilmiga ilaahay baa makhluuqana waxaa ka dhalan cilmiga intaan la abuurin ilaahay jaahil bu ahaa baa ka dhalan khaaliqiina abuuray ruuxuu yidhahda waa jaahilna inuusan islaam ahayn oo gaalgeysa waaweyn yahay ma shaki baa kaaga jira yani masaladu waa masalo u baahan fahan dheeraad ah saa darteed imaam ahlusunna waljamaaca waagi hore ku dhiiran jirin inuu takfiiriyo waagi dambana waxaa la yidhi khaliifkii muslimiinta ahaa ma'muun ka waran gaal dhintayba lacanahu llahu buu ihi ma'muun alcabaasi oo ninkii baashaba keenay ah acyaanta iyo boqorada iyo muluugta axmed uusan takfiirin waa maxay waa jawarada weeye ninkii laakiin gaalnimo u ku hayo horuu ka takfiriya asagaana bilaabayba hawsha iyadaa marka caamo muslimiinoo soo xajidayba waxay soo mareen qabrigii ma'muun darasuus buu ku xabaalan yahay meesha darasuus hadda la yihahda suma arag suuriya ku taal ee hadda ummadda ku baabi'iyo bashar alasad malcuunkaas halkaasuu ku xabaalan yahay caamo muslimiinoo soo xajidaa soo martay qabrigiisay dul istaagen markaasay lacnadeen oy habaareen oy takfiiriyeen baqdaad bay yimaad axmed baa loo sheegay amadu way saantahay ba khayr allah siiyo amay baad tagfirinaysa muslimiintaay alkhalaal baa i fii sunnatii ku sheegay aaaartaas waad muraajacayn kartaa dhibban mala almuhim qadiyadaasi khulaasadaa yarta ah aynu ku dayno kitaabka oga iian u fiicanaed ka muraajacayn kartaan mas'alada waxaa weeye waa laba kitaab risaaladii yarayd ee uu qoray alimaam abu maxamed almaqdisi ibnu qudaama almaqdisi saaxib almuqni ha la akhriyo shubahaadka oo dhan ninkaasaa meel saaray ayib alburhaan baa la yidhahda i mxuu aha fi ana alqur'aana hayru makhluuq waa risaalo maطbuuca meel walba taalla ayib risaaladaasi ha la akhriyo ibnu qudaamatiisa oo shubahaadka ahlulbidac ah yay meel saaraysaa maxaa kuu soo hadhay salafku mowqifkay ka qaateen markaad doonaysana sharxu ictiqaadi ahli الsunna wاljamaca lilalakaai abulqasim hibat اllahi bn اlxasan aلطabri الshaafiعي kitaabkiisa loo yaqaano sharxu usuuli اctiqaadi ahli الsunaةi wاljamaca kitaabkaasaa ugu qiimo badan شhan boqol konton iyo شhan caalim buu soo guuriyey شhan boqol konton iyo شhan caalim oo taabiciin iyo atbaacu taabic iskugu jirtoo takfiriyey markaasuu yidhi inta kale waan ka gaabsaday ummaddo dhan wey bidaliil buu kuso nin walba naqligiisii iyo qowlkiisa buu keenay marka kadalika waxaa ijmaca soo guriya asaguna abari mxuu aha abarani kiise laakin ma hayn kitaabkiisa asuna abarani weli lama hayo ma mafquudba mise waa makhduud waro ma hayo laakiin kaasa hadda meel walba yaalla asagaa akriya labada mujalada u horeyso wey labada mujalada u horeyso hawshaa kaga hadlay wixii dambe hadda iimaan iyo hawlihii kale u gudbaa kitaabka aad buu u qiimo badan yahay nas walba oo salafku ay ka yidhaahdeen meeshaani inaad ka weydo waa naadir waxaad ka weydana marka asuna lcabdillahi bn axmed iyo asuna liabibakar khalaal iyo ashariica lilaajuri iyo meelahaasi ka burdhaglayso meelahaas laga adeegtahay ya hadhow xerta dhan baa kuu sheegi doontae sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunna alyadaa sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunna ayib abulqasim aabari hibat llahi bn xasan aabari baalakaa'ina caan ba ku yahay aan ka gudubna qadiyadda ayada bal inta aan ku dayno sheekhu wuxuu yihi raxmat ullaahi tacaala calayh masale kale u gudbo wakalama allahu muusa takliiman idan ayaan ku taagnayn sooma halkaasaynu joogno intaa masalat alkhalq quraan wixii igaga dambeeyey khulaasadeedii masale la koobi kara ma ah laakiin waxaan ugu talagalay uun ishaaraad inaan ku siiyo shee axmed horta imaamku waxay ahayd inu su-aalaha idinka mamnuuco miyuusan shee cabdinuur sheegeen intaan cashirka wado inaan la hadli karin intaan cashirka wado nin su-aal i weydiin karaa ma jiro dabada hadduu i weydiinaan la hadli maayo ninka su-aal qaba markaan darsiga ka baxo ha i weydiiyo qodobka labaad ee khuseeya su-aashaada waxba kama jiraan su-aasha aad sheegtay shee axmedow ibnu taymiyana hawshaa inuu dhihin bay u badanta hadduu yidhina waa khata maxaa yeele ma'muun iyo axmed sama soo gaadhinba goormuu ku daba tukadaa maamuun dimashquu joogay waagi dambena tarasuuskan buu u wareegay isagoo tarasuus hadda jooga ayaa axmed iyo buwaydi iyo a'immadii hawsha diiday sunnada ku dhegay yidhi intii lasoo qabtaa la ii keeno iyagoo loo sii wadoo jeebaysan buu maamuun dhintayba intay habaareen habeen bay u tukadeen ilaahu kaa ha noo geynin balaayaqabahaas qalaf way la tuureen axmed iyo maamuun weligood ba ismaare goormay wada tukadaan goormuu ku daba tukadaa eh, waxaa ku xogay muctasimo walaalkii ah muctasimna intuu khaliifada hayay axmed uu xidhnaa waana la garaacahay xabsi buuna ku jiray ul baana ku socotay goormuu ku daba tukada waa yahay waahiq billaah markuu xilka qabtay asaguna axmed waxaa lagu xukumay iqaama jabriga gurigaada kama soo bixi karta xataa jamacad kusan iman jirin jamacaadka salaadae muslimiintu tukadaan iyo riwaayat اxadيث o dhan bu gurigiisu ku ekaa waaba lagu xukumay iqaama jabriya la saaray mutawakil markuu qabstay oo nin suni ah baa u horrey axmed oo soo baxa ummaddana dhex istaaga marka sheekadaa waa sheeke berley waxaana aad u faahfaahiyey ninka la yidhaahdo ibnu kaiir kitaabkiisa albidaawa nihaaya ka akhriya iyadoo faahfaahsan qisada iyada ah axmed baa ku daba tukada nin leh eh, bkhal quraan lam taqac aslan weligeed ma dhicin islaamnimana kama aamisanin gaal buu ka aaminsanaa hadduu ku daba tukadayna wuxuu ahaa mukrahwey soo maha slku wuxuu yidhi yaxya nucin wuxuu yidhi maalinka ay bilaabatay khalqu اqur'aan salaad walboo jumcoon tukada waan so celiya hamsiina sanaan soo celiya salada jumcada bu hi hamsiina sana ka akhriya suna cabdillahi bn axmed xambal konton sano yaan jumcooyinka aan tukan o dhan soo celin jiray maxaa jira imaamka meesha tukanaya waa jahmi haddaad goosa ka goosatana seef baa diyaara xasan albasri baa lxajaaj maa la hadashi ya bna akhii bui asayfu xaala duuna alkalaam had iyo saraxtu salaf baa la yidhahdaa waxaa li xasanow waatan waa cid baa tondhaad caddaynaysa ummadda waad ka oysaaye ninkan ummadda rogay ee xajaajii kooxdiisaa maad la hadashi wuxuu nimi wad waalantii yidhi xur asayfu xaala duuna alkalaam seeftaad diidday in la hadlo buuri nin baa la ninka maad ka celis wadnaa diiday bui wadne ayaa diiday inaa iska celiyo marka baashaa khariibane ka daaya baasha hawshaasi waa sheekebarley wey alimaam eh, alqaadi abu yacla kitaabkiisa alaxkaam asulطaaniya qaybta u horaysa ka akhriya axmed wuxuu ka qabay boqorada iyo muluugta aaminsan khalqulquraan jahmiyada ah xataa inaan la dhexli karin ayagoon la dhexlayn buu ka hadlay abubakar aran baa ka soo guuriyey ardaygasa khaaska ahaa ayaa soo guuriyey kitaabi sunna qaadi abi yaclaa ka hadlay sheekhu islaam ibnu taymiya lahu manhajun khaasun fi اtakfiir nusuus badan oo selafku ay leeyihiinna madhabkiisa khaaska inuu waafajiyo isku dayaa ijtihaada minhu ijtihaada minhu raxmat اllahi tacala aleyh markan yaan lagu khaldabi wuxuu isku dayay xataa sheekhu inuu awilo hadalkii shaafici caddaa ee uu takfiiriyey xabs alfardi xabs alfardi bay doodeen shaafici majlis ay fadhiyeen markaasuu qur-aanku waa makhluuq shaafici baa xujaystay adilu daldalay markaasuu cinaaday kafarta billaahi alcaiim buui xabsalfardi baa cararay rabiic iyo xorti shaafici buu u tegey markaasuu wuxuu ihi araada shaaficiyu yowma qatli shaafici maanta markuu itagfiirinay wuxuu damcay in lay dilo waxa hadday boqoradu maqlaan iyo waaliga hadduu maqlo soo qalaf ma aha asagii la tagfiriya wuxuu u fahmay in la gaalaysay dhiigiisaan la baneeyey shaaficina naskiisu waa cad yahay ardadiisii baa saa u fahamtay shaafici sheh islam wuxuu yihi ma aha takfiru caynin ma aha takfiru wasfin weeye waa madhabu sheekhu leeyahay nusuus badan ay leeyihin taabiciintu cafwan a'immadu leeyihiin oo u awalay baa jirta lituwaafiqa ra'yahu اlkhaas oo ijtihaadi ah marka taa iska ogaada hadda ku horra waa idiin soo sheegay madhab khaas ah fi اlkufri wاtakfir ay salafku leeyihiinna ma jiraan idin ha ku gulugayna waa masale ijtihaadiya asbaabteedun bay u baahanaysaa allahuma inay masaladu markaasi maqtuuca a tahayba mooye ra'yigaa sheekh axmed ma jiro ha ku khaldabin mar ra'yaa ma jiro daad u baahatana akhri manaaqib axmed ibnu xambal oo u qoray ibnujawsi oo kitaab weyno mabuuca ah haddaba yaallo wey haddaad u baahato maalinkay fidnadu bilaabatay ilaa maalinku axmed dhintay ka akhri albidaaya wanihaaya iyo tafsiilay ku jirtaa almixna lixambal ibn isxaaq oo ka hadla hawshaa keliya ayaa taalla abulfadl oo saalix ibn axmed ibn xambal kitaabkiisi baa yaalla ardaydii iyo wiilashiisii kutubtay qoreen oo dhan baa ayaa mowqaf axmed waa cad yahay ma dhicin axmed inuu ku daba tukaday jahmi una duceeyey hal masalaa sugan oo la yidhi axmedow dadkii ku dhibay oo dhan madhabaartid nin walboo dar ilaahay ii dhibay diinka u dhawaa cafi buui cafis ba iga yimi kulligood ku dulmay oo murtada sooma cafiyi kartid fircoon baad cafiyi kartaa abujahl baad cafiyi kartaa xadgudubka lagugu xadgudbaadaa iska leh waa adiye adiga ku gaadhay diinta dhibka loo geysta adigu ma cafiyi kartid laakiin dhibka adigoo ku gaadhay maalkaadii iyo naftaadii iyo laf iyo ludaadii adaa xoroo ruux inaad cafido iyo inaad ka goosato kii aabbaha dila baad cafin kartaa ama qisasan kartaa marka labadaa uu axmed ka hadlay waxaa weeye nin walbo aniga idilay diin ilahi baan u dagaalamahayey difaacaaynaye difaacaye wuxuu i waxay yihiin xalaal waan cafiyey fii xilli waa ra'yigii mujire abri oo kale uu yihi nin walbo igu xadgudbay cafi weeye ilaa man ramaani bibidcatin buuri nin walbo aniga wax iga sheegay igu xadgudba abu jacfar aabri imaam mufasirxu waa cafis aakhiriya addunba hor alliyo habeen aakharaan gaystay bu wixii dhibay gaadhay ilaa man ramaanii bibidcatin bu ninka asagu bidca igu dhejiyey ka asagu cafis ma jira bu aakharuun baan ku kala baxaynaa marka selafku dhaqankaa way lahaayeen laakiin jahmi geesawaaweyn ba axmed ku daba tukaday una duceeyey ataxaddaa in la keeno laa yuujad waxaan waa hore ku daallo weyshay axmed in kulugeyn ama mujalada ku noqoto ama soddon ha kuu noqotee waa beena banaanka iskaga tuur sheekhu wuxu ui wakalama allahu subxaana waxaan kaloo inoo dambaysay mas'ala man lam yukafir alkaafira fahuwa kaafir waan soo khulaaseeyey ila tahay qaacidadaas daliilu qaacida maxaynu soo nidhi waa ijmaacu ahli qibla ay isku waafaqeen ninkii gaal gaalnimadiisu ay caddahay oy daruuro tahay ama qaciyo tahay gaalaysiin waaya asagaabaa diintii ka shakisan gaala islaamna aan kala sooci karin ilan dadka inay kala baxaan baada rabaa haddaan gaar islam kuu kala soconay maaa maxaad mumin ku tahay ayb manaadka manaadka xugumka waxaynu soo marray inuu yahay sababka uu ruuxu ku dhacay gaalnimada ruuxu uu ku dhacay inay tahay daruuriya macluum min adiini bidaruura ayib nooca kufriga waxaynu soo tilmaanay inuu yahay min baabi takdiib shaaric shaaric baad beeninaysaa ilahay baa takfiriyey rasuulkii baa takfiriyey salafkii baa isku raacay daabidkoodu waxaynu nidhi waa laba shay koow tii haddaad soo marayseen inuu sababku ruux uu ku dhaco kufriga weedha uu ku hadlay ama falka uu sameeyey ama wuxuu ictiqaaday ee beenta ah inuu kufri yahay macluum min addiini bidaruura kan tagfirina ruuxii waxaa ku dhacayna uu og yahay ruux wuxuu ku dhacay leanna anoo socda haddaan kitaab quraan haynimo ku istaago maxay leedihiin anoo dafdaflaynhayo baa ordahayoo nalku tagay yaan ku darderay dhowr kitaab ugu istaagay wadaadku waa gal idhihi maysaan anoo arkaya laakiin haddaan ku joogsan maxay leedihi waa gaal maxaa jira ooma qastin inaan ku istaago ooma qastin inaan gaaloomaa la soco hadda meeshaan ha ah ku khaldamin ooma qastin kitaabka qur-aanka inaan ku istaago marka dambena waxaan u qasday inaan ku istaago hada huwa huwa almanaad ee ma aha qasadka laga hadlaayo inaad u qasatdo inaad gaalowdo <laughs> taas waa madhab jahmiy haku khaldamina faariqu waa maxay ninkan wuxuu sameeyey wuu u qasdin nina uma qasdin waxaan rabay ilaahu rabbigaygii baa taana addoonkaadii baan inaan dhaho markaas waxaan idhi kii khata carabka iga boobay ilaahu adugu addoonkayga ana rabbigaadii baan ahay maxaa kaa loogu cudurdaa haddiiba loo cudurdaarayo ma doonayni saa inuu dhaho muxuu rabay si fiican inuu dhaho warkaas iyo hadalka umuusan qasdin iyagu u qasday baa faariq laga hadlahaya intaa way macnaha laga hadlaayo mooyeene ma aha gaalnimo idan labadaasaa daabit ku ah sababku waa inuu yahay macluuma min addiini bidaruura inuu kufri yahay mumtanica min atakfiir na inuu yahay og yahay waxa dhacay waaqaca xaaladda uu la socdo intaa haddaad la timaado masalada way kuu hagaagaysa haddaad laakiin qolyahan qaraaban sidooda aad meel kale ka shubto wuxuu yidhi markii geel loo hosay goray u haystaa buur wa kallama allaahu muusa ilaahay muusuu la hadlay calayhi الsalaau wasalaam takliiman la hadal buu la hadlay qur-aankayna hadda ku timid wakalama allahu muusa takliiman bacdu salaf waxay dhaheen shifaahan takliimantaa waxay ku fasireen shifaahan toos buu rabbi oo la hadlay bacdu salaf waxay yidhahdeen maya miraaran wey takliiman masderka muakidka licaamiliha aw lificliha ah, waa maxay takliimka miraar baa looga jeedaa nuxaadna waxay yidhaahdeen iyo balaaqiyeen التwkiidu yarfac الmajaaz aw التwkiidu yanfi الmajaaz haddii wax la dhuujiyo la adkeeyo tawkiidku meesha wuxuu ka saara ixtimaalka majaazku meesha ka saaraya ilaahay baa la hadlay nabi muuse haddii lagu daysan lahaa waxaa dhici karta in wuxuu ogula hadlay jibriil buu u diray malaa'ig buu u diray maadaama rabbi uu diray jibriilla idinka ilaahay ku hadlahayo jibriilna uu ma'muur yahay muusena lala hadlay ilahay baa la hadla la odhan lahaa laakiin takliiman waxay u fuqfuqgoynaysaa axad kale iyo waasita midnaba ma jirta ku leedahay takliiman ilaahay baa toos ula hadlay ayib sheekhu wuxuu ihi wanaawalahu tawraata tawraad buu ilaahay u dhiibay min yadihi ilaa yadihi nabiy llaahi muusa towreed baa ilaahay u dhiibay iyadoo qoran ilaahay baana u dhiibay gacantiisuuna ugu dhiibay gacanta muuse tan dambe iyadu ku saabsan min yadihi ilaa yadihi xadii saxiixoo ku yimid ma arag bacdu taabiciin baa laga wariyay arrinta ayada oo ka mid a kacb abaar kacb اlaxbaar aلطabaraani abulqasim aلطabaraani baa ku wariyay fi kitaabi الsunna wakadalika abushaykh fi kitaabi اlcadama suyuuduna adur اlmanhuur ayuu ku sheegaa aahaartaas aahaartaasuu ku sheegaa ama in towreed ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantiisa ku qoray saxiinkay ku timid xadiidka abu hurayra markay doodayeen nabiyulaahi aadam iyo muusa isqabteen hawshii janna ka soo saariddana lagu lisu maandhaafay wuxuu idhi ahaadda markuu wiilkiisa la garramayy yaa muusa istafaaka allahu bikalaamihi wa khata laka altawraata biyadihi ilaahay baa kalaamkiisa kuu duurto kuu caleema saar inaad rasuul noqoto towreedna laguu dhiibo towreeddi laguu dhiibayna ilaahay gacantiisa kugu qoray ayib riwaayo kale wa kataba laka atawraata biyadihi marka ilaahay gacantiisa inuu towraad ku qoray taasi way sugan tahay oo waa sunada kutubtana waa ku timid laakiin niyad ilaayad aaaru taabiciin baa ku timid xadiis marfuuca oo saxiixa ma arag wa kalama allahu muusa takliiman yaa awila laba kooxood jahmiyo iyo muctazilo hadda isku qoonfalan iyo ashaaciro baa awisha ashaaciro iyagu maxay qabaan wa kalama allahu muusa takliiman inaan daahirkeeda lagu soconayn waa lamid jahmiyaday lamid yihiin iyo muctasilada bay lamid mid yihiin khal qur'aan marka la maraayo oo qur'aanka haddaad akhridaan ee kutubta idinku qoran ead akhrinaysaan ku tukanaysaan ilaahay aad ku baridaan allana ugu dhowaataan carruurtana aad bartaan ruuxii dhintayna aad ku tuftaan kadibna aad u hadiyeysaan intaad maga allay tiraadaan oo qulaha ururisaan qur-aanka asaga cinda alashaacira waa makhluuq qur ku qoran musxafkee ka biloaba faatix birabinas ku dhammaada afar boqol iyo toban iyo afarta ah waa makhluuq cinda alashaacira taasi muran kama qabaan kullaabidu xataa labtirkoodu waa makhluuq waana arinta keliya ee awaafa alqibla ay kala goyn noqdeen in qur-aanka la qaybiyo macanihiisana allah iskale la yidhaahdo alfaadiisi iyo xuruuftiisana ama jibriil baale ama nebi maxamed baaba cabiray la yidhaahdo oo alkalaam الnafsi la sugo waa khasiisa alkhasiisa alwaaxida lilashaacira bidacda kale oo dhan ummadaha la qaba dawaaif ahlulqula la qaba khasaaista awaaifta iska barta koox walboo ahlulqulaha ka mida ah ama hala tagfiiriyo ama hala tabdiiciye waxay leedahay madhab iyo waxyaaba ay la gooni noqoto ummadda inteeda kale ay ku khilaafto muctasile maxaan soo marray maxay la gooni noqdeen hal masale keliyay ku khilaafeen ahlulbidaca kale almanzila bayn almanzilatayn khawaarij ahlulbidaca intiisa kale maxay ku khilaafeen takfiiru ahli اkabaa'iri biاlmacaasi dadka muslimiinta ahlulqiblaha macsiyada aan gaalnimo gaadhsiisanayn in lagu gaalaysiiyey ummadda la khilaa ku khilaafeen in bidacdooda kale dad baa la wadaagaa looga aan oga jeednaa bidacdooda kale ee waaweyn ummad kaleo ahlulbidaca la wadaagta ashaaciru ihbaatu اlkalaami الnafsi bay ku khilaafeen ummadaha intooda kale awaaifta intooda kale karaamiyo iimaanku waa qowl faqad oon ictiqaad iyo camal midna aan lahayn bay la goy noqdeen aliimaanu qowlun faqad biduuni ictiqaad wa biduuni camal inta kale ay sheegeen ahlulbidc kala la qaba marka khasaa'isu awaa'if waa layska ogaadaa maxay kuu tari waxay kuu tari khasaa'isu awaa'iftaas markaad rabta inaad ruuxan tirahda waa waa daa'ifa fulaaniya waa in laga helo kaarkii iyo sumadii ay goonida la ahayd haddii sumadii daa'ifada goonida ay leed aan laga helin ma dhihi kartid fulan waa ashcari ama waa jahmi ama waa karaami ama waa maturidi ama waa muctazili ma dhihi kartid laakiin waxaad dhihi kartaa waa mubtadic maadaama laga helay bidcooyin waaweyn laakiin markaad koox goonida u nisbaynayso waa in la helo khasiisadii ay daa'ifada gooni u lahayd laga helay ruuxa asaga warkay waad fahanteen baan u malay ninka صifaadka awla ah ma dhihi karta waa ashcari صifaadka ma ashcari bas awisha warkayga fahma hadda nin baa صifaadka ilaahay iyo xadiiثu suura iyo wejki iyo daynki iyo صifaadka rabbi ee khabariga ahaa ama daatiga ah oo dhan buu awilhayaa ashcari weeye iyagaa صifaadka awla ma dhihi karta maxaa yele muctazila awisha oo jaamiya awisha oo waa looga daranya ashacira hawshaas laakiin markaan ka helo alkalaam الnafsi inuu qabo waxaan leeya waa ashcari ama aan helno asagoo u abtirsan hayaba oo sheeganaya anaa ashcari ale mar hadduu sheegto waxaan leelahay waan ku siinaynaa ma sheegataa dhakadaan kaa saarayna laakiin markuusan sheeganin toosh waxaan wadanaynaa ah alkalaam الnafsi alkalaam الnafsi ninkuu galo waxaan leenahay ashcari baa tahay ama ogolo ama ogolaanin warkaa inaad garateen bay ila tahay وklm اllahu muسى تakliima jahmiyo iyo muctazilo iyo ashaaciro kulli way awilayaan slafkuna waxay yidhahdeen ninkii odhan waaya وklm اllahu muسى takliima calىa xaqiiqati aan u marin kaafir bilahi اcaiim way yidhahdeen kaafir bilaahi اlcaiim weeye axmed baa ka mida ragga cadeeye abu macmar hudali baa ka mida risaalada u fiican ee mucaasiriintu ay qoreen masaladan hadda aynu taagana iyo tii horen soo dhaafna mucaasiriinta ilan slafka rag oraan kuu sheegay laba kitaaba fiican waa alcaqaa'id الsalafiya alcaqaa'id الsalafiya fi kalaami rabi اlbariya kitaabka hala akriyo asna aad buu qiimo badan yahay alcaqaa'id الsalafiya fi kalaami rabi اlbariya cabdallah bn yusuf aljudayc baa iskale waa maطbuuc meel walba wuu yaallaa sheekhu wuxuu uhi walam yazal ilahu ilaahay kama zuulin mutakalima inuu hadlahayo markuu doono caaliman khalqigiisana uu ka warqabo oo og yahay fatabaaraka allahu axsanu اlkhaaliqiin ilaahay baa hufan xumaan ka hufan ama ilaahay baa barako badan ama sareeya axsanu اlkhaaliqiin inta wax abuurta allihii u wanaagsanaa ah idan taasna waa lagu baaba'ay oo dawaa'iftoo dhan baa ku fasahaaday masaladan dambe qolyaha ilaahay kalaam u sugahaya oo mutakalim wey ilaahay odhanaya laakiin waxay diidahayaan ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu ku hadlo bimashii'atihi wa qudratihi idaa sha ilaahay xilliguu doonu hadlaa xilliguu doonana waa aamusaa waa awoodu asaguu leeyahay adigan daciifkae addoonka makhluuqa aba markaad doontana waad hadashaa xilligaad doontana hee waad aamustaa ninka aan hadli karin iyo ka hadlana waxaa agteenna qiimo badan midka hadli kara kalaamku waa sifatu kamaal laa naqsa fiihi hadduu sifatu kamaal yahay ilaah waa loo sugay asagaana sheegtay sunnadaa caddaysay salafkaa ku ijmaacay ninka dafirana muslimba ma aha idan mutakaliman idaa shaaa buu u marka waana sifaadka sifaat lafcaal loo yaqaana dhan manka dhan buu ka yahay kuna tacaluqa bimashiiat illah waqudrati ilahay xilliguu doonu hadla xilliguu doonu aamusaya sheekhu wuxuu u gudbay masale kale wru'ya ru'yadu waa maa yaraahu naa'im naa'imku wuxuu arko fii manaamihi ayaa alru'ya la yidhaahdaa min allahi ilaahay xaggiisay ka timaaddaa wa hiya ru'yaduna xaqun shay xaq oo dhaba weeye xadiidka saxiixaanka u daliil ah alru'ya min allah wاlxulmu min الshayطaan ru'yada dhabta ah ee shaygii aad aragtay ama shar ha noqdo ama shay wanaagsan ha noqdee sidiisiiba aan dhadhab iyo qarow iyo shaydaan kugu ciyaaro uusan ahayn min allahi bay ka timaadaa wاlxulmu qarowguna min الشhayطaani buu ka yimaada fii riwaaya xadiidku uu leeyahay الru'ya الصaalixaةu min allah wa ru'ya suu min ashayaan ru'yada xunna shayaan bay ka timaadaa shaydaan ayay idan hiya xaqun xaq weeye qolyihii wuu sheegi doonaaye idaa goorti ra'aa uu arko saaxibuhaa ruuxi riyooday shay shay fii manaamihi hurdadiisa uu ku arko mimaa kii ka ah, laysa aanayn huwa asaguba diktun dhadhab aan ahayn dikt adkaaf baa lagu jamciyaa diktigu asalkiisu min alxashiish cantoobada cawska ah ama cantoobada mxuu ahaaye qashinkeed saa loo qadaa daktiga la yidhaahdaa hadda maxaa looga jeedaa de ruux qarowi waa taqaana waxbu isku qulbahayaa waxaan islahayn beri iyo galbeed buskaga teeri nin waa horo dhintay waxoo dhan bu wax qarbadan buu sii daynaa qardajaba uu sii daynaya hadhow haddii rubixi ka wararna bad fatoosh buu ka dhaqaaqaan shuql aad ku lahayn waxbuu saa u jiidhahaya adkaasu axlaam weeyaankaasi oo mimaa kii laysa huwa diktun aan dhadhab ahayn ama aan cantarabaksh ahayn faqasaha oga qiseeya calaa caalimin nin yaqaana sida loo cabir ruyooyinka wa sadaqa caalimkuna uu ku run sheego fiiha fi tacbiir aw fiiha fi ru'ya wa awalaha alcaalimu caalimkuna ama wasadaqa fiiha alxaalim aw ira'i sadaqa fiiha uu ku run sheego weeye ninkii riyooday haddii ilan qolyo aan iyagu riyoonin baa kudhi waa riyoonnay qolyihii maalinba ishaarada arki jiray ishaara ku qabatay oo ishaaradi maxay ahayd duhurkiibuu riyoonaya oo casarkiibuu riyoonaya oo fiidkii oo maqhribkii arigiibuu saa raba inuu ku dhamaysto wa awalaha alcaalim caalimkuna u awilo calaa aslin uu ku awilo calaa asli ta'wiilha saxiix cafwan tawiilkeedi yani tacbiirkeeda w tawiilku waa tacbiir baa lawy cabirideeda saxda ahayd walam yuxarif iyadoona uusan ka leexinin itijaaheeda saxiixa ayaa meeshay ku socotay markaasi waxaa fa ru'ya wa ta'wiiluhaa xiinaidin xaq ru'yadu uu ninkii seexday arkay iyo cabiriduu wadaadkii cabiri jiray cabiray xaqun dhab weeye marka ayada ah waliba xadidkii fi saxiixan xadid abi hurayra nabigu wuxuu inoo sheegay aakhiru zamaanka maka la gaadho ruuxa mu'minka inta badan riyadiisu been maba sheegtaba ee wadaadka kuu cabirahaya yuusan kaa kharibi nin tacbiir ru'ya akhristay oo ilaahayna ka cabsada taqi ah hawlahan yaqaana waaqica la socdo hawlahanna isku qaban karaa la rabaa haddaad u geysato mid muxuu ahaa birtuma ah ama kawaanlaa ah, oo tiraad ii baangade baangad buu kala daalahayaa riyada ficlinta balaayu kaaga dhigi marka dad garanaya waa in loo geeya baasha ayib marka xadiidkaasi saxiinku ku yimaadaa lam takad ru'ya اlmumin fi akhir الzaman ida اqtaraba الzamanu lam takad takdib ru'ya اlmumin marka ta'wiilkeeda iyo hawlaheedu marka la soo gaabiyo waxaa la rabaa in waxa aad arkayso waa amhaal wey waxaa la jilayaa oo filan lagaa tusahayaa dhacdooyinka adduunka umuur اlgayb baa wax lagaa tusahaya ayadoo qayaxana lagu tusi maayo inta badan iyadoo qayaxan oo sideedii ah hadday timaado tariba maaha nin walbaa fasiran kara wadaadna oma bahna adaa kasii dayn kara laakiin su waxaa lagu filim baa lagu samayn iyo suwar iyo miaal baa lagu samayn miaalkan marka waa inaad la fiirsato ood u dhoweyso hawshii nabi maxamed baa wuxuu arkay lo la gawracahayo muxuu ku fasiray saxaabadiisi oo la la laynayo maalinka uxud cumar baa riyooday wuxuu ku riyooday diiga diiq kawiyey saddex goor meesha xubinta hoosteeda ah ka kawinayay wuxuu ku fasiray nin cajami oo dili doona idan waxaa weeye ruuyada waaa waxaa la rabaa inaad shayga suura dhowayso amhaashii iyo wixaad aragtay muuqaalka ahaa ama laguu jalay ama laguu matelay ayaada waaqici keenaysa malag baana u xisaaran hawshaasay salafku iyo culo badan bay yidhaahdaan jamaca min ataabiciin walaima waxay yidhahdaan malag baa u xilsaaran in markay naftu baxday dhaqaaqdu xagga rabbi aadaba wixii dhici lahaa ama adduunka ka iman lahaa ee haybiyaadka qaybo ka mida in laguu sheego ru'yaduna saalixada waa bushra ama waa mucaataba lilaahi licabdihi addoonkii aan fiicinayn ee gebidhacahayey baa ilahay rabaa inuu canaanto waxaanna ku baraarujoor waxaan ka bax waa lagu jecel yahay inaad baasta la rabaay meel fiican baa lagula maagan yahay waxaanaad ku dhex jirto ma ka bixi mise qoorta lagu qabtaa mar waa laguu digi mar waa lagu bishaare mar waa canaansi xoogo qanjirin ah weeye intayna qiyaamada kugu dhicin amaan kurkaba lagugu dhegin waa mucaataba waa bushra lahum اlbushra fi اlxayaaةi اdunya wa fi اlaakhira salafku waxay ku fasireen axaadiisna ku timid inay tahay hiya ru'ya اlmumini waa ruuxa muminka iyo ru'ya saalixa yaraaha almuminu aw turaa lahu waa ru'yo wanaagsanoo ruuxa muslimku asagu uu arkahayo ama muslim wanaagsan uu kugu riyoonayo marka hawshu waa hawl sidaas ah weeye tacbiirkoodu markaas qaabkay salafka waxu tacbiirin jireen un fiiriyo akhriyo oo kitaabka tacbiiru aru'ya libni siriin la yidhahdeen loo tiri inkastoo uu yahay malxuul u yahay haddana iska akhriyo oo waxay leedahay usuul bay leedahay hawshaas un la socda kulligiina wax fasiri maysaane ninkuu idinku roon la aada marka ayadaa sheekhu wuxuu uhi wakaanat qad kaanat الru'ya ru'yadu waxay ahayd min alambi min الnabiyiina ambiyada waxyan bay ahayd waxyi bay ahayd wa awalu maa budia bihi rasuul bayba ahayd fi xadiidki caaisha fi saxiixayn waad garanaysaa fi saxix الbukhaari wagayri shaygu u horreeye nabiga lagu bilaabay intaan la caddaynin si fiican hawshu u caddaanin ru'yu nabigu arki jiray siduu arkay bay udhex jirtay waayo ka falaqi subxi ayib ibnu qayimna wuxuu soo guuriyey in oo culammadu ku ijmaaceen ana ru'ya alambiyaai waxyun fii madaarij saalikiin kitabkiisa madaarij saalikiin buu ku sogray ijmaca asaga ah waad ogtihi nabiyullahi ibraahim wuxuu ku riyooday wiilkiisa ismaaciil asagoo gowracahaya inii araa fi lmana anii adbaxuka fandur maada tara qaala ya abat ifcal ma tu'mar satajidunii in shaء allahu min الصaabiriin falama aslama watallahu liljabiin maxaa lagu dambaysiiyey wanaadaynahu ay ya ibraahiima ad sadaqta ru'ya ru'yadii run baad ka sheegtay ma ah ru'yadii baad rumaysay baa la yidhi waa maxay bilficli iimaanka aad sheeganaysa markaad fal oola timaadood tukato ood soontood salaado ayaad ka run sheegtay iimaanka aad sheeganaysa waxaad ku riyooteed aragtay tooridaad qaatay bilaawi wiilkaad dhegta ka saartay dabcnaad warix ka siiso eenu kaa qabanay baa tasdiiq ah qad sadaqta ru'ya idan marka ruya ambiya waa waxy slku waay kalo ku ijmaaceen waxaan ambiye ka ahayn ru'yadoodu xaq iyo baailba way noqon kartaa lamana ictimaadi karo daliilla ma aha lamana xujaysan karo bilijmac lanno shaydaan baa dhexda ooga bixi markaasuu caawo dhan ku wareejin wuxuu doonu kuu dhiibi wadaadkii odayga xawaadle loo doontay ziyaarada warkiis waad haysaan baan u odayxa waad la warriyey hiraana waxaa la yidhi siyaara lagaa rabaa qolyihi indhaha isku qaban jira musiibada ah waxay dhaheen boqol ceesamaad baan rabnaa odaygii marka qaaba oogu diido yuu garan way oo seed ku hesheen hawsha ayada wuxuu hi xalay baan wadaadka suufi gabadhi xalay baan ishaara ku arko ishaara waan riyoodoo kan kan waadaan saa la yeelin oo intaana aan la akrin intaana aan la intaana aan la isiinin balaayaa dhacaysa caamadii iyo dadkii ugaasku waa duqi baa kulli rugmudo waxay sabeenihii bixiyaan oo ariga laayaan oo warurkaadi kaalay bu waxadda la sheegame laakiin xogow way ku jirtaa meeshe wuxuu ihi war talow kaalaya aniga maxaad igu taqaani ogaaska aniga baa tahay ninka u qiimo badnaa geed ka hadli jiray reerka maamuli jiray riyo soo at tii aniga la xisaartay maaha bu habeenni waxaan ku riyooday anoo la ka farxalalhaya midda aniga la xisaartay miyaad hadda adhigiinni iyo xoolihiinni ku baabi'inayso inshaaro wadaadku wuxuu sheegahayo ma ilahay baa u waxyooda maya ma ayad quraan wadaa maya ma xadiisba wadaa maya soo riyo ma aha riyana iyo anfise xolaaska laynni buui waa lagu kala tegey wadaadki ceesaan kama qaadin meesha sabeen kama raacin marka baasha riyadada waxaa weeye waxaa weeye waa shaydaan baa dhexda kaaga bixi xulun baa taa loo yaqaana adkaatu axlaam shaydaan baa dhexda kaaga bixi waa ku baabi'inhaya midda xataa saxdee wanaagsan ee adiga kaa ku qancisay ee aad u bogtay ee hawlo jirta xataa ka digtay ead leedahay alleelahay boqolka boqol way saxan tahay xujo ma aha mar hadday ruyo nabi ahayn waa maxay warkaadii bannaanka aad ku sheegaysay iyo kii hurdo aad ku sheegtay midna xujo ma aha laakiin waa la weheshadaa wehel weeye waa ishaaraad waa tilmaamo waa farku fiiqid waa quruxsan tahay markay wanaagsan tahay markay xun tahayna waa ciyaar shaydaan kugu ciyaara wey sheekhu wuxuu uhi faayu jaahilin jaahilkeebaa ajhalu ka aqoon daroon ka liito ka jaahilsan miman duul yadcanu durhaya fi ru'ya ru'yaduna ay dhab tahay wayazcumu sheegaya annahaa laysat bishayin waxba ma ale waa طaa'fa min almuctazila annidaamiya qolilyaado annidaamiya nin loola jeeda ibraahim ibnu sayaar annadaam oo muctazile ah xataa usuuliyiinta ashaacira ay takfiiriyaan oo zindiiqa diinlaawo ah ayaa warkaa bilaabay oo yidhi ru'yadu wax jirtaba ma aha waa xadiiu nafs iyo khawaair kugu soo dhacaysa qalbimaha aad baxaysa wey bu ku kama jiraan waxaad sheegaysaan maqaalat islaamiyiin sabxada laba boqol ka fiiriya rayiga asagaa qaba aa war shaydaan warkaas waxba laga dhegaysan maayo war shaydaan wey <clears throat> sheekhu wuxuu uhi wabalaqni waxay soo gaadhay anna man qaala hada alqawla weedhan ninkii yidhi iyo ruyadu dhab wax jirta maaha yidhi inkir ruyada inkiray laa yaraa inuusan qabinba alikhtisaala min alixtilaam janaabadan in laga qabaysta maba qababo weliba waa maxay habeenkii markaad riyooto adaad ku riyooto inaad ixtiraamto biyo kaa yimaadeen ama islaam u galmooto aad ku riyooto ama habarxereedka xerta baabiin jirta ay kaa farxalatay aad ku riyooto maalinkaa qabays ma waajibi karo buuri taa qabays kama waajibo galmada qumana islan loo tago inba galma qabays ka waajibaa buu leehay oo war muctazil war shaydaan way warkaas diinto dhan buu ku tumanaya iyo axaadiis o dhan buu khilaafsan yahay niman kooxdaa waxaan ka ahaynoo saa u dafira ma arag wax islaam sheegta amaa faraasifadu iyo dahriyiintu iyo bacdulkafara wayba dafiraanba ayagu oo waxay leeyihiin war waxaan riyadeed sheegaysaan riyaba ma aha hee nin walba xanuunka jidhkiisa ku badan buu ku riyoodaa hadday biyuhu kugu badan yihiin iyo balqanku iyo kugu badan yihin qoyaanku waxaad ku riyoon badha biyo ku baktihaya waad ku riyoonaysaa hadday safradu bimacnaa qarastu qarastu kugu badan tahayna waxaad ku riyoon bay yidhaahdeen adoo gubanaya ama biibahayaba cerka aadahay ayagu waxay la aadeenba hawl dhaktareed bay la aadeen marka dahriyiinta iyo falaasifada iyo gaalo badan iyo hawsha way dafiraan dadka laakiin islaamka sheegta iyo ahlu kitaabkuba hawshaa ma diidaan ilaa طaa'ifa min almuctazila axaadiis badan baana ku timid qaabka loo siyaasaday in loo maamul ruuyadu nabi maxamed baa caddeeyey fi xadiidi abi saciid alkhudri ayb ninkii riyo ku riyooda hadday riyo wanaagsan tahay ilaahay ku mahadiyo ninuu ku kalsoon yahay oo naasixa haggana uu isaga jeceloon xaasid ahayn oon cadow ahaynna ha u dhiibta ha u fasire siduu ku fasiree khayrka u noqonaysa haddaad waxan ku riyootana gacanta bidix saddex goor u candhuftufo shaydaanka ilaahay ka magangalo iska naar ruuxna ha u sheegi ku dhibi maysid dib dambe ruuxna ha u sheegi sheegi maysid shaydaankaas iska naari saddex goor gacanta bidixda ha u candhuftufan riwaayo kaleo xadiidka uu leey laakiin saxeenka aan ku jirinna intaad istaagto tukada ragcatayn qac kasi fa innahaa laa taduruhu mar damba ku dhibi mayso ilahayna waa sharkeeda waa ku garamarinaya axaadiidta marka saasay hawsha u maamusha hadday xun tahay ha u bixinba sidaa nabiga kuu yeelay sheeg oo ilaahay ka maangal gacanta bidixu candhufo tufo aduguna cidnaha u sheegi war wax la sheega ma ahee riyo xun baa xal arka qolyo caamada way xun tahay wayna kuu sheegi war baasha laba sheego war baa day xun tahay ilaahay baa laga mangalaa waa layska naaraa waana laga tagaa markaysan tahayba la bishaaraystaa ummaddana loo sheegaa ninki markaa aad ku kalsoontaen kaa kharibayn waqad ruwiya waxaa la warshay can nabiyi suubanaha laga wariy sal lay inuu yidhi ana ru'ya اlmumini ruuxa muminka ru'yadiisu waa kalaamun hadal weeye yukalimu bihi uu kula hadlaayo alrabu ilaahi subxaanaه wa tacaala cabdahu addoonkiisa fi اlmanaami hurdada ayb xadiidkaasi waxaa soo saara ibn abi caasim fi الsunة alxakiim الtirmidi fi nawaadir اlusul xarbu ismaaciil kirmanina qaybta dambe musnadadu ku keeni doonaa wuu keenaa طabaraani fi kitaabihi اkabiir mucjam اkabiir iyo musnad shaamiyinna uu ku keenay ninkii loodhan jiray abu bishr adulaabi adulaabi fi lkuna fi lasmaa'i walkunana wuu ku keenaa diya almaqdasi fi lmukhtaara asna waa ku keenay ibnu casaakirna fi taarikh taarikhu dimishqu ku keenaa xadiidka dacfi baa lagu sheegaa sanadkiisa xaafidna xajar dacfi buu ku sheegay sanadkiisa albanina wuu daciifiyaa laakiin wadaadka khumaari lo odhan jiray kitaabkiisa almudaawi liciil aljaamic sagiir isagu wuu xoojiyaa inuu xasan yahay sanadkuna waad moodaa lann labada cillo ku cileyen sheekh albani iyo xaafidkuba asaaniid ka maran baa timid ku cileeyey inuu majhuul yahay dariiq kaloo waxaa yimid fii musnad shaamiyiin liabaraani iyo fii taarikh ibni casaakir ku yimid aan ciladaa wadanin marka ra'yiga khumaari baad moodaa inuu saxan yahay almuhim si kastaba noqotee waxaa weeye macnaha uu xadiidku sheegay waa maxay waa kalaamu yukalimu bihi rabu cabdahu oo ilaahay baa kula hadlaaya oo ra'yigii jamaca min asalaf yidhaahdeen idaa araada allahu bicabdin khayra caatabahu fii nawmihi idaa araada allahu bicabdin khayra caatabahu fii nawmihi ibn abi dunya fii kitaabi manaamaad ku keenay iyo alxakiim الtirmidi fi nawaadir اusul ilaahay markuu addoonka khayr la doono hurdadu ku canaantaa war wax maad iska daysid waxbaad arki waa laguu digi waa dhoweyd yaa nin muddaa hadda laga jooga afar sano meelaha taqriiban nin ii yimid wuxuu hi sheekhu afartii sana u dambaysay geeri un baa halkan laysoo dhigay waa dhiman waa dhiman waa dhiman baa layleeyahay bil markaan maqnaado eh, habeenka dambe waa waa wax yar baa kuu dhimane waxan maad iska daysid wax yar baa kuu dhimane hawshan maad iska daysid laba kun iyo afar iyo tobankii anoo meel kamiinta ku jira yaa geriis ninka lai sheegay geeridiisi ninka lay sheegay idan waa maxay idaa araada allahu bicabdin khayran caatabahu fii nawmihi waaba lagu digay maxaad sugi haddiiba ay kugu soo noonootay geeridaadii hadduu jin iyo balaayo ku cadhsanaysa waa gooni oo dadka jinka ka bixiya u tag laakiin baashan soo noqnoqotay laguu didahay waad dhimanaysa maamaad iska daysid waa digniin weeye gacalcun weeye adaa lagu da laakin waad fahmi weyde marka xadiidkaasi hadduu sugnaado waxaan lagu fasirayaa sidii kalaamkii malagii u xil hawshan uu kaala hadlahayey rabbina uu soo amray waxa laga hadlaayo ayib ilaahayna subxaanaه wa tacala ru'yin lagu arki karo manaam lagu arki karo waa u badan yihiin sheekhu wuxuu uhi wa qaala rasuulku wuxuu yihi alru'ya ru'yada dhabta ah ee wanaagsan min allah midda aan wanaagsanna ilaahay baa qadaray laakiin wax xun rabbi looma tiriyo subxaana wa tacaala waad garanaysaan hawsha adabkeedi baa loo jeeda xadiidka haddaynu soo marraad asagu midkaa ruya min allahi subxana wa tacala adika saxiixayn xadidka abi horayra abi saciid iyo kulligood hawsha ku suganta sheekhu wuxu wa min asunati wuu ku gudba intaa ayada ah wa min asunna sunnada waxaa ka mid a ah, alwaadixatu cad albayinatu banaanka taalla athaabitat sugan weliba min xayu adila almacruufati la yaqaan min الsunaة الواadixaة الbayinaة الثaabitaة الmacruufati saasaa yaa fiican inaan gudaan umalaynaya waxaa ka mida dikru maxaasini أصxaabi rasuuli الlah asxaabtii nebi maxamed wanaagooda in la sheego kullihim dhammaantood ajmaciina idaylkoodba kulligood iyo idaylkoodba waa in la sheego wanaagooda haddii la sheegayo wy oon xumaantooda laga agbixin iyo wlkafi wlkafuba ana ii dhigan wlkafi baa fiican baad moodaa ayib <coughs> dikru maxaasini asxaabi rasuuli illaahi ama walkafu dikrigu markaa lagu cadfo hadde dhibba ma iyo walkafu in laga hadho can dikri masaawi'ihim xumaantooda sheegidoodan laga hadho iyo waladii shajara dhexdhacay baynahum bayna asaxaaba dagaalkii iyo xuruubtii dhex iyo fitankaas in laga gaabsado sidii sayidinaa cumar cabdilcaziz loo yidhi ka waran hawshii caawiyo dhex martay wuxuu yihi tilka dimaaun daharaha allahu min yadi wuxuu idhi taasi waa dhiigag ilaahay gacantiisa ka badbaadiyay bu carabkaygana la geli maayo dhiig anugu aanan gacanta ku daadin ilahna iga badbaadiyo haddana carabka waxba kaga sheegi maayo yaani maxaa baddaa ku geliyey dad muslimiina oo saxaabaa oo ilaahay durto ahlu khayr ay ahaayeene kii saxaabana khayr allahasiy laba ajir buu helaya kii khaldamina waa ijtihaaday hal ajir buu helaya dembigiisana waa makfuurun lahu in allahu tacaala adu maxaa hawlaha maxaa u fananaysaa ummad walba taariikh bay leedahay iyo horyaal iyo nin door bay leedahay xawaariyiinta nebi maxamed iyo xertiisa khaaska ahayd oo ummadda taarikhdeeda ay ku xidhnayd maxaad u fanan markaad madaxa saaran lahayd ee dhalaalici lahayd ee dhoodhoobi lahayd maxaa ku daba dhigay qodqodkooda wax ka sheegooda idab darro wey cudur baad qabtaa raabiya nin qabaa tahay waa in lagu daawo dhakhaatiir lagu geeyo wey sheekhu wuxuu ihi faman saba ruuxii caaya asxaaba rasuulilaah asxaabtii nebi maxamed kulligood wey kulligood ninka caaya waa gaal bilijmac saxaabada kulligood ninka caaya caydoodana ka diindhigtoo bannaysta inuu gaal yahay muran ma laha waxaa laisku hay waa fardi ka mid a ah. aw axada minhum axad ayaga ka mida ah caaya aw tanaqasahu daraabo quursada ama dhaleeceeya aw طacana calayhim dura aw carada bandhigoo sarbeeba bicaybihim ceebtooda sarbeeboon aan saafsaafin carabka aan ku dhajinin aw masacaaba duro ama dhaleeceeya axadan minhum mid ayaga ka mida biqaylin ceeb yar aw kaiirin mid badan aw diqin mid mxuu ah libidhsan aw jilin mid weyn oo bannaanka taalla oo mimaa kii ka mida yutadaraqu looga gudba bihi asagaba ilalwaqiicati ku dhicid iyo wax ka sheegid fii axadin minhum nin baa maogtahay hadalaan marka bannaanka laga firi aan ceeb ahayn ama aan durid ahayn buu ku hadlahayaa haddii kaa loo daayana wuxuu rabaa inuu oga gudbo ceebti weynayd ee geesaha lahayd wa mimaa ki ayuu looga jiddhigto ama looga tallaaba bihi asagaba sababkiisa ila lwaqiicati ku dhicid ee ila acni fii axadi minhum fahwa midkaa asagaa mubtadicu mid bidca la yimid weeye raafidiyun saxaabada iyo muslimiinta tuuray raafida khabiis ah ayib waa qolyaha adduunka haystaade nusayriyada iyo eraan iyo eraan xataa raafida ka daran yihiin raafidadu mogta slku markay iطlaaqaan kuwanoo kale ma aha raafidadu nin iska roon laakiin abubakar iyo cumar iyo cuثmaan aan khaliif iyo imaam u arkaynin calina bumbuunin hayay ahaayeen kuwa waa waaniyiin meel fadhiya kitaabka qur-aanka waa naaqis ku leh masxu faatima loo ordahaya isku diin majuus wey majuus meel fadhida isku diinba mani kuwan yaan laydinku dageen haddana waba idin qabsadeenba kenyana qaybay la wareegeen soomaaliyana xasan sheekh maxamuud baa madaxa ku wata mushaarna ka qaata meesha doontaan geeye markuu ilah naga dhigan arkaynah raafidiyun khabiid nimankaa la yska ilaaliyo nimankaa adaa la yskaga ilaaliyo weerar culus bay hadda ku hayaan suniyiintii reer yurub iyo reer galbeedna way fahmeen inay iyaga anfacahayaan idinkuna aad dhib ku wadaan adduunka raafidiyun way nin diintii tuuray weeye khabiiun liita oo ba'an mukhaalifun xaggii garab maray oo baal maray laa qabila allahu ilahay kama aqbalo sarfahu sunnadiisa iyo tawbadiisi intaba lagu fasiraa sarfiga tawbadii sunna lagu fasiraa walaa cadlahu faradka ilaahay kama aqbala iyo fidyadiisa cadligu farad iyo fidya lagu fasiraa ilaahay sunno iyo waajib midna kama aqbalo wey ama ilaahay subxaanahu wa tacaala kama aqbalo tawbe iyo inuu aakhare isfurto ismadax furto oo maxaa looga yeeli looga diidhaya waa mubtade ariiqi nabi maxamed garab maray diinta ku tuntay muxamadun rasuulu اllah wاladiina macahu ashidaau calى اlkufaari ruxamaau baynahum ilaahay saasuu u tilmaamay ammaanay u ballanqaaday makfirihi ajar cadiim ah aladiina maxaa waa ismu mawsuulo muxuu faaida cumuum khaas iyo caamba si guud iyo si gaar ahaaneedba ilaahay saxaabadiisa waa ammaanay rasuulka xertiisii saxaabadiisii ummadda muslimiinta taariikhdoodii horyaalkoodii horbaxyadoodii iimaanka nooga horreey ducay naga mudan yihiin rabbana kfir lanaa walikhwana aladiina sabaquuna biliimaan baa lagaa rabaa inaad fanantood durto waa diin la'aan wey waa diin la'aan lama ogolo bal xubuhum in la jeclaado saxaabadu sunnatu waa ariiq muslimiin iyo wadda ay muslimiintu qaadeen waducaau lahum in loo duceeyo saxaabadu qurbatu alla u dhawaasho weeye iyo waliqtidaau bihim ayaga in lagu daydana wasiilatun alla loogu dhawaadaa wاbtaquu ilayh wasiila wey allaa loogu dhowaado khayrkiisii jannadiisa lagu gaadhaa wاlأkhdu qaadasho la qaato biaahaarihim raadkoodi iyo waddadoodina fadiilatun waa gobonnimo iyo dheeraad khayr wey khayr soo kordhay wey sidaa darteed axmed xambal wuxuu yidhi man tanaqasa axada min asxaabi rasuuli الlah ninkii dura axad saxaabada nebi moxamed ka mida falaa yanطawi ilaa calىa baliya warcad salafku warka intay xaadheen oy daba galeen bay khulaasan dhibcaysa kaa siinayaan man tanaqasa axada min asxaabi rasuulilah falaa yanطawi ilaa calaa baliy balaayaa qalbiga urug iyo cuqdad iyo xiqdi iyo bidco iyo nifaaq iyo kufri baa qalbiga ugu jira khayr weliga haka filan bu nin saxaabada durhay wax ka sheegaya wuxuu yidhi walahu khabiiatu suu niyo qarsoon oo xunaydan ogeyn baa jirto ninkaa u qabaabo idaa qasada ilaa khayr الnaas wahum asxaabu rasuuli اllaahi xasbuka buuri hadduu nin wanaagsan yahay ummadda nebi maxamed inta u khayr badnayd muxuu ka doonay mooryaantan daadanaysa wax ka sheegay khamrada cabaysa islaamka rogtay waddooyinka fadhiya hadduu wax sheegayo nin af dheer uu yahay ma kuwan kala galo maxaaba faduushiisa laacib dheera ardadii nebi maxamed ilaahayna doortay diinkana dhiigoodiiy naftooda u horay maxaa daba dhigay hadduu nin wanaagsan yahay balaayuu qarsan hayaa buuri